alxamdu lilaahi rab alcaalamiin wsala allahu cala muxamedi wcala aali muxamed wslama tasliima kaiira allahuma anfacna bima callamtana wcallimna cilman yanfacuna wla tajcal ma callamtana wbalan calayna wagfir lana waliwaalidina walilmu'miniina walmu'minaat allahuma aamiin xadiidkan inoogu dembeeyey ma dunya fi alaakhirati ila milu ma yajcalu axadukum isbacahu fi lyami falyandur bima yarjicu luqooyin baa iskaga bannaan oo in hamsada saddexa xarakaba loo yeelo kordhigga iyo hoosdhigga iyo godaalka xarafka ku saddexdoo ba'da ana in saddexda xarakaba loo yeelo kordhigga iyo hoosdhigga iyo godaalka waxaa ka imanaysa sagaal luqo saddex saddex lagu dhuftay waa sagaal ha yeeshe waxa ugu sii fiican baa lidhi ugu sii fasaaxo badan hamsada in la hoos dhigo ba'dan la kordhigo saas aawadeed baa dabdiga kutubta khilaafsan tahay aan sidaa akhriyey waa afsaxii laakiin tii la akhriyaba lagu qaldami maayo haatuu naadimku yidhi wahamza unmulatin hallis wahaalisahu atiscu fii usbuucin wakhtim biusbuuci hamzada unmula ku sugan unmula anaamil waa mufradkeedii sallis saddex xarakee wa haalisahu xarafka ku saddexda ana saddex xarakee attiscu sagaalkaa luqoo kale fii usbuucin usbuuc bay ku sugan tahay oo iyadana hamsada iyo xarafka ku saddexday mid walba saddex xarakay leedahay sagaal luqaa ka imanaysa wakhtin biusbuuci usbuuca oo markaa dammada ba'da la ishbaaciyo oo wow ka dhashana iyadana markaa ku khatim buu yidhi iyaduna bannaan toban bay noqon waxaynu ku soo jiray baabu fadli zuhdi kitaabkii riyaadu saalixiinka baabka ku saabsan zuhdiga fadligiisa ayaynu ku soo jirray xadiiska afar boqol iyo siddeed iyo lixdan dabcadaha qaarkoodna waa afar boqol iyo lixiyo toddobaatane wa can jaabirin radia allaahu canhu muslim wuxuu ka soo wariyey jaabir anna rasuula allahi sala allahu alayh wasalam in rasuulka ilaahay marra bisuuqi suuqa uu soo maray wuxuu suuqa soo maray nebigu calayhi salaatu wasalaam wannaasu walxaal annaasu dadku kanafatayhi labadiisa dacal ay ku sugan yihiin isku macno weeye labadabana waa loo soo naqliyey kanafayhi iyo kanafatayhi kanafkuna waxa layaha waa ajaanibka waa dhinaca marka kanafatayhina nooc taaniis baa la geliyey labadiisa dacal ay ku sugan yihiin kanafayhi garanoo waa jaanibayhi waa labadiisa dhinac kanafka dhinaca kanafatayhi maxay noqonaysa taaniisun baa la geliye waa dhinacii laakiin maadaama uu bimacna aljiha yahay oo laba jiha laga tilmaamayo jihaaduna mu'anase ay tahay sidaasaa ta'da loo geshay wuxuu suuqa soo maray nebigu calayhi salaatu wasalaam walxaal annaasu dadku kanafatayhi labadiisa dacal ay ku suganyihin labadiisa dhinac ay ku sugan yihiin oo labada jiha ay ka kala marayaan jumladu waa jumla xaaliya fa mara bijadyin wuxuu soo maray orgac yar oo asaka dhega yaryar oo mayitin dhintay orgi yar oo bakhti ah oo dhega yaryaraa oo dhintay oo bakhtigiisii meesha yaa luu soo mara fa tanaawalahu markaasuu nebigu sidaa u qabtay fa akhada biudunihi wuxuu qabtay dhegtiisa ayuu qabtay uma qaala dabeedna wuxuu yidhi ayukum yuxibu an yakuuna haada lahu bidirham warkiinabaa jeclaan lahaa kaa in dirham laga siiyo oo dirham uu bixiyo beddelkiisa uu u qaato dirham uu siisto dirham laga siiyo kee jeclaan lahaa haddaba waa bakti fa qaaluu waxay yidhaahdeen saxaabadii maa nuxibu annahu lana bishay maanu jeclaysanayn iska daa in markaa waxa weeye in waxna laga siiyaba haba yaraado waxaa siiya maanu jeclaysanayn shay beddelkiiba inaan u qaadanno maanu jeclaysanayn wamaa nasnacu bihi maxaanu ku samaynaynaa maxaanu ku faraynaa uma qaala dabeedna wuxuu yidhi atuxibbuuna annahu lakum inaan haddaba laydinka iibin oo wax laydinka siinin yaa oo beddel aydaan ku qaadan haddaydaan jeclaysan lahayn atuxibbuuna ma jeceshihiin annahu lakum inaa iska yeelataan iyadaan laydinka iibin dha inaad yeelataan oo idiin sugnaado ma jeclan lahaydin beddel la'aantii qaaluu waxay dhaheen wallaahi allah baanu ku dhaarannaye low kaana xayan kaana cayban allah baanu ku dhaarannay ee hadduu ahaan lahaa mid nool hadda waa bakti be kaana cayban ay kaana daa caybin mid ceeb u saaxiibu noqon lahaa ama cayban ay maciiban mid la ceebeeyuu noqon lahaa innahu asaku waa yaryar yahay fa kayfa wahuwa mayit yacnii sidee xaalkiisu noqonayaa ama sidee baanu ku samaynaynaa isaga oo bakhti ah hadduu nool yahay baanu qurux badnaynbo yacni markaa mid ceebaysan uu ahaa oo ceeb leh ya bal isagoo bakhtiya siduu xaalkiisu noqonaya ama maxaan ku falaynaa fa qaala wuxuu idhi nabigu calayhi asalaatu wassalaam wallaahi allah baan ku dhaartay laddunyaa ahwanu cala allaahi min hada calaykum laddunyaa adduunyadu ahwanu cala allaahi allah waa kala sahlantaho waa kala liidataa min haada kan orgiga yar ee markaa dhegaha yaryar le bakhtiyey waa kaga liidataa calaykum korkiinna siduu ugu liito ya adduunyadu ilaahay agtiisa taa waa kala liidataa hadda waa orgi bakhti ah oo markii horena dhega yaryaraa yacnii kaasi si aanu qiimo idinla lahayn ayaa markaa waxa weeye adduunyadu ilahay agtiisa qiimo aynay ugu lahayn ee ay kaga liidataa allah agtiisa yacni orgigaa yare bakhtiga ah ee markii horena dhigaha yaryaraa orgi yar oo dhega yaryar oo bakhtiyey rawaahu muslimun xadiidka muslim baa saxiixiisa ku soo wariyey qowluhu kanafatayhi ay can jaanibayhi labadiisa dhinac ay ku kala sugan yihiin xagga midig iyo xagga bidix bay dadku kala marayaan wal asaku asakuna assakiiru aludun waa ka dhegaha yaryar weeye xadiiskani wuxuu tilmaamayaa nebigu calayhi salaatu wasalaam inuu sheegay adduunyadu siday u liidato neef yar oo bakhtiyey dee wax qiimaa dadka agtooda kuma leh marka sida markaa neefkaa yar ee bakhtiyey ee weliba markii horena dhagaha yaraa idinka agtiinna qiimo aynay ugu lahayn adduunyaduna ilaahay agtiisa taa way ka liidataa marka waxa weeye wuxuu tan ugu tusaalaynayaa nebigu calayhi salaatu wasalaam waa siduu dadka marka waxawe tusaale yacni ay ku cibro qaataan ugu sheego oo shay maxsuusay arkayaan baa adduunyadiiba loogu shabahay iyadoo aanu markaa waxa weeye nebigu la joogin oo neefka bakhtiga aanu soo marin neef bakhtiyey adduunyadu waa kaga liidataa ilaahay agtiisa yacni sidaa uma odhan markuu soo aqmaray ayuu weliba qabtay si waxa weeye tusaalahaasi qalbigooda ugu dhaco kuma kaaftoomin kariya afka inuu ka yidhaahdo gacantiisuu la tagoo buu dhegta qabta markaasuu warkee jeclaysan lahaa kaa in dirham laga siiyo yaa markaasay dhahen waxooga inaan laga siiyo maanu jeclaysanayn haba yaraadee maxaanu ku falayna maxaanu samaynayna waa bakhtiye haddaba marka waxa weye yadaan waxba laga siin inuu iska yeesho kee jeclaan lahaa yadaan laga iibin markaasay waxay yidhaahdeen hadduu noolaan lahaaba wuxuu noqon lahaa mid ceeb u saaxiibe iminkana dee waaba bakti maxaa lagu falayaa faa'iide ku jirtaa ma jirto sida kaasi marka waxaweye agtiinna uu ku yahay midaan qiimo lahayn adduunyadu ilahay agtiisa waa ka liidataa miaal xay ah xadiidka afar boqol iyo sagaal iyo lixdan dabcadaha qaarkoodna waa afar boqol iyo toddobiyo toddobaatan wa can abi darin radia allahu canhu qaala wuxuu uhi kuntu amshi maca annabiyi sala allahu aleyh wasalam fii xaratin bilmadiina abi darin khifaari waxa uu yidhi waxaan ahaa amshi mid soconaya maca annabiyi sala allahu aleyh wasalam nebiga la jirkiisa ayaan soconaya fii xaratin madowga halkii ahayd ee dhagxanta lahayd ayaanu soconaynay bilmadiinati madiine gudaheedaanu soconaynay ama shiil madowgaasoo xarada ka sifee kaa'inatin bilmadiinati madiine ku sugan fastaqbalanaa uxud fastaqbalanaa waxayna soo qaabilay uxudun uxud baana soo qaabilay laamka waa idin kordhigay soomaa miyuu si kale wax u qoray jiraan fastaqbalnaa hadday noqon lahayd uxudan uxud baanu qaabilay noqon lahayd annaadu markaa waxay noqon lahayd faacil fastaqbalna uxudan buu idiin qoray marka laamku hadduu markaa reeban yahay oo uxudan la yidhaahdo uxud waxay noqonaysaa mafcuulu bihigii bay noqonaysaa naaduna waxay noqonaysaa faacilkii bay noqonaysaa faastaqbalna uxudan uxud baanu qaabilnay laakiin sida markay agarku u soo wariyeen fastaqbalana uxudun waa in uxud la rafciyo naadana mafcuulu bihiga laga dhigo oo marka naadu ay haleesho damiirka naadu ficilka maadi markay la xidhiidho dee haddii aakhirka ficilka la reebana waxay noqonaysaa faacil bay noqon aakhirka ficilka marka la kordhigana waxay noqonaysaa mafcuulu bihi bay noqonaysaa hmm. saas weyi qaacidadu saasay ahayd marka fastaqbalnaa iyo fastaqbalanaa saasay u kala duwan tahay wa ayu maadin xadduhu qad culima min qabli na fasayir ilfaacilana yacni maadi kasta oo yacni markaa aakhirkiisa lagu ogaaday wa ayu maadin xadduhu qad sukina xadkiisa waxaa loo jeedaa darafka ugu dambeeya la reebay min qabli naa fasayir ilfaacila naa naa hortiid ayaa darafka ugu dambeeya la reebay faacilka naada ka dhig waxaysumaa futixa minhu laakhiru fanaa cani lmafcuuli laa tastaakhiruu markii waxa weeye aakhirkiisa la fatxiyana naa mafcuulka kama dib dhacdo mafcuul bay noqotaa marka fastaqbalanaa waxaana soo qaabilay uxudun buurtii uxud sida kalena waa loo soo wariye sidan baa badane fastaqbalnaa uxudan bay noqonaysaa sida kalena uxud baanu qaabilla kollayba macnaahaan way isu tegaysaa oo buurta uxud halkeedii kama soo dhaqaaqina iyaguunbaa dee qaabilay soo maaha markii ay qaabileenna ka annahu inay soo qaabishay yaduna saasoo kale ka dhiganta fa qaala wuxuu ihi nebigu calayhi asalaatu wasalaam yaa abaa darrin abaa darow qultu waxaan ihi labbayka yaa rasuula allah yacni waan ku ajiibay ijaabatan bacda ijaaba rasuulka ilaahayow ama markaa taacadaadaan ku suganahay iqaamatan bacda iqaama fa qaala wuxuu idhi maa yasurunii nebigu calayhi asalaatu wasalaam wuxuu ihi maa yasurunii ima farax gelinayso anna cindii inay agteeda ku sugan tahay mila uxudin haada buurtan uxud oo kale dahaban ay min dahabin oo dahab ahi agtayda inay ku sugnaato ma jeclaysteen dahaban waa tamyiiz maa yasurnii ma farax gelisay anna cindiya ama anna cindiya labada waad odhan kartaayo yaa ulmutakalimka in la reebiyo in la kordhigo labaduba bannaan labaduwaa fasiix inay agteeda ku sugan tahay mila uxudin buurta uxud oo kale haadaa oo kan ah yani buurta waxa weeye waa mudakar saynu hore usoo sheegnay hada jabalu uxudin yuxibuna wa nuxibuhu maaha af soomaaliga buuraha markaa la ta'niisiyaaye carabiga waa la tadkiiriyaa low anzalnaa hada alqur'aana cala jabalin lara'aytahu lara'aytahaa lama odhan mila uxudin buurta uxud oo kale inay agteeda ku sugnaato ma jeclaysayn haadaa kan ah uxudka kan ah dahaban ay min dahabin oo dahab ah buurtaa uxud oo kaleoo dahaba inaan haysto ma jeclaysteen tamdii calaya alaaatu ayaamin tamdii xaalay soconayso calaya korkayga ay ku soconayso alaaatu ayaamin saddex maalmood waxay saddex maalmood isoo mari lahayd wa cindii minhu diinaarun walxaal cindii agtayda uu ku sugan yahay minhu yacni markaa dahabka ama buurta dhan ee dahabka ah uu agtayda kaga sugan yahay oo kaga hadhaayo diinaarun hal diinaar ilaa shay un ursiduhu ama arsuduhu shay aan markaa u diyaariyey mooyaane lidaynin dayn u diyaariyey mooyaane ilaa an aquula inaan idhaahdo mooyaane yacni wax kale inay agtayda ku hadhaan ma jeclaysteen oo kuma farxeen an aquula bihi inaan ku idhaahdo waxaa loo jeeda inaan ku sameeyo yani ku falo oo qowlka mar baa looga jeedaa bimacna alficli ila an aquula bihi ay afcala bihi baa looga jeeda inaan ku sameeyo fii cibaadi illaahi ay bayna cibaadi illaahi addoommada ilaahay dhexdooda haakada wahaakada sidaa iyo sidaa aan ku sameeyo yacni bixintii ayuu tilmaamaya haakada wahaakada wahaakada yacni sidaa inaan ku sameeyo iyo sidaa sidaa yacni gees walba aan ka dhiibo gees walba aan ka bixiyo midig iyo bidix iyo xagga dambe mid walba aan ka dhiibo ka bixiyo can yamiinihi wuxuu tilmaamayaa xaggiisa midig wa can shimaalihi xaggiisa bidix wa min khalfihi xaggiisa dambe yacni mid walba wuu tilmaamaya marka istisnaagani xagga hore u wada dhacayaa maaha markaa labada istisnaa iska daba dhacay in ka dambe ka labaad laga soo reebaayo muraadku maaha waxay ka dhigan tahay niyatu taqdiim buu leeyahoo kanaa horreeya kan dambe ee la dambe sheegay macnuu wuxuu u dhacayaa ma jeclaysteen oo bimacnaa kuma farxeen agtayda inay ku sugan buurta uxud in la egoo dahaba oo saddex maalmood ay isoo maraan iyadoo diinaar igaga hadhay ma jeclaysteen yacnii xaal axwaasha ka mida iyo wakhti wakhtiyada ka mida saa ma jeclaysteen ilaa an aquula wakhti aan odhanayo mooyaane ama xaal aan odhanayo mooyaane ama samaynaya mooyaane bihi aan ku samaynaayo burtaa dhan ee dahabka ah yani fii cibaadiillaahi aan ku faraqayo haakada wahaakada wahaakada yani gees walba aan saa uga dhiibayo mooyaane ilaa shayun ursiduhu lidayn wax kale inaygaga hadhaan ma jeclaysteen mooyaane in yaroo aan eh, in aan dayn u reebay aan sii dayna iskaga bixisa kayd kale inaan kala hadho ma jeclaysteen hadda buurta uxud waa buur weyn buurta uxudoo dahabi intay ku dhammaan lahayd yani tawsiiceeda iyo bixinteeda keliya ah wuxuu u baahan yahay wakhti badan haddana wuxuu tilmaamayaa saddex maalmood markaysaa inay la dhaafto farraqidda aan farraqaya ma jeclaysteen carabtu markay sheegayaan leeyihiin shaygaasi waa weyn yahay waxay huwa milu uxud intuu weyni ka qabo buurta uxud buu la mid yahay buurta uxud ayuu la mid yahay marka istisnaagani wuxuu u dhacayaa xagga hore u dhacayaayo waxaa laga reebayaa yani ashyaada hore lasoo sheegay baa laga reebaya ilaa an aquula bihi ay ilaa an asrifa bihi baa macnuhu dhacaya inaan u markaa u sarfiyo oo ku faraqa mooyaane ku bixiyo mooyaane ya addoommada ilaahay aan ku bixiyo dhexdooda yani sidaa iyo saa iyo saa aan ugu bixiyo ilaa shayun ursiduhu lidayn in irsaad la yidhaahdo markaa rubaaci laga dhigo iyo arsuduhu ama arsiduhu oo hulaasi laga dhigo labada waa loo dabdiyey labadaba bannaan hmm. wairsaadan liman xaarab allah marka ursiduhu waxaa loo jeedaa ay acudduhu aan u diyaariyey lidaynin dayn aan u diyaariyey mooyaane marka shayga waxaa laga reebayaa diinaarka ayaa laga reebaya uma saara intaa dabadeed nabigu calayhi asalaatu wasalaam waa socday fa qaala wuxuu idhi ina alakariina kuwa fara badani xagga xoolahoodu ay fara badan yihiin hum ulaqalluuna waa kuwa wax yar yowma alqiyaamati maalinta qiyaame waa kuwa wax yar weeye ila man qaala bilmaali haakada wahaakada wahaakada mooyaane marka laga reebo mid xoolaha ku sameeyey yacni sidaa iyo sidaa iyo sidaa oo gees walba sidaa uga dhiibay mooyaane dadka adduunyada waxa badan haystaa aakhiro way wax yaraanayaan aakhiro way wax yaraanayaan laakiin kaa meel walba sidaa uga dhiibay aanu aaba yeelina khayrka ku bixinaya isagu ma wax yaraanayo aakhire ma wax yaraanayo ina alaksariina kuwa fara badani waxaa loo jeedaa xoolahooda iyo hantidoodu ay badan tahay adduunyada markay joogaan humul aqalluuna waa kuwa wax yar yowma alqiyaamati maalinta qiyaame ilaa man qaala ay ilaa man facala mid ku sameeye mooyaane qowlka bimacna alficli baa loo jeedaa bilmaali xoolaha ku sameeyey haakada wa haakada oo midig iyo bidix iyo xagga dambe gees walba sidaa xoolaha uga dhiibay mooyaane kuwooda kale aakhire waa waxyar yihiin waa wa qaliilun maa hum ay wa hum qaliilun kuwaasina waa yar yihiin kuwa xoolaha sidaa u farraqaya sidaa u bixinaya gees walba ka dhiibayaana waa wax yar marka loo eego dadka hantida haystaa wax yar weeye ha can yamiinihi wa can shimaali awl min akhrin yacni saddexda haakadaa baa la fasirayaa yacni markaa ku sameeyey oo bimacnaa xoolihii ku falay yani marka haakada wahaakada wahaakada can yamiini xaggiisa midig ka bixiyey wa can shimaali xaggiisa bidix ka bixiyey wa min khalfihi xaggiisa dambe ka bixiyey xataa cidda uu dhiibaayo ma kala eegaayo yani waxaweye kan abaal ku yeela iyo kan weji ku yeela iyo kan aqoonsa iyo ma aha ya hadduu doono isagoo sii jeedu markiisa xagga dambe ka dhiibaya yani qofku markuu wax bixinaayo waa inuu uga jeedaa u ilaahay dartii inuu hawaabun kaga helo waa inuu doonaya laakiin qofkani abaal aad ku yeelati ha kugu ammaana iyo yani muraad kale waa inaanu kala hayn ya yani waxa xataa marka waxa duca inaad kaga doonayso waa in markaa ina ahayn caaishan waxay samayn jirtay markay wax bixiso way deeq badnaydoo miskiinku xataa hadduu duceeyo waxay dhegaysan jirtay waxa uu ku duceeyey markaasay waxay odhan jirtay ii dhegaysta muxuu yidhi hadduu markaa loo sheego saasuu ku duceeyey sidii bay ugu ducayn jirtay si labada duca isugu go'aan sawaabkeedii ajarkeeduna ugu hadho sawaabkeediiyo ajarkeeduna ugu baaqi noqdo wa qaliilun maa hum ay wahum qaliilun kuwa caynkaa yeelaana ee gees walba xoolaha ka dhiibayaan u aaba yeelaynin ee khayrka sidaa ugu bixinaya da shar ma aha waa khayr inay ku bixinayaan ilaahay dartiina u bixinayaan waa yar yihiin ay hum qaliil baa macnuhu dhacay waa qaaryar oo maa sii yar tawkiid lqila culamada qaaliilaha maada waa laga tilmaamay uma qaala lii intaa dabadeed nebigu wuxuu igu yidhi calayhi salaatu wasalaam haddaan abudar ahay wuxuu igu yidhi qaalada faacilkeedu nebigay u noqonaysaa calayhi salaatu wasalaam makaanak meeshaada ku sugnow meeshaada ku sugnow laa tabrax ha teginoo ha ka dhaqaaqin halkaas xataa aatiyaka ilaa aan kuu imaado uma intalaqa dabeedna waa socday nebigu calayhi salaatu wasalaam fii sawaadi alleyli habeenka madowgiisa dhexdiisuu socday goortu waa habeen xataa tawaaraa ilaa uu qarsoomay abidarna halkaasii joog baa layidhi ha ka dhaqaaqay fa samictu sawtan abudar haddaan ahay cod baan maqlay buuhi codkaasoo qad irtafaca kor noqday oo sare u kacay cod baa ii baxay buu fa takhawaftu waan baqay waxaan ka baqay an yakuuna axadun inuu qof noqdo carada lilnabiyi sala allahu alayh wasalam mid nebiga isu bandhigay oo bimacnaa nebiga inuu wax gaadhsiiyo doonay ayaan ka baqay oo waxaan is idhi nebiga calayhi salaatu wasalaam armaa cidi heshayoo yacni markaa dee ay doonaysa ama inay disho ama wax la mida maadaama cid la joogtaa inay jirin ila cadowgu waa iska badnaayeen fatakhawaftu waxaan ka baqay buu yidhi haddaan abudar ahay an yakuuna axadun qof inuu noqdo carada mid isu bandhigay lilnabiyi sala allahu alayh wasalam oo uu doonaayo dhib inuu gaadhsiiya saasaan ka baqay maadaamaan cod maqlay faaradtu waxaan doonay an aatiyahu inaan u tagaan doona inaan nebiga u tago calayhi salaatu wasalaam halkii kaga daba tago ayaan doonay fadakartu qawlahu hadalkiisii baan xasuustay hadalkiisii ugu yidhi ayaan xasuustay laa tabrax xataa aatiyaka halkaa ha ka dhaqaaqinoo ha ka tegin ilaa aan ku imaado falam abrax kama tegin meeshii xataa ataanii ilaa uu nebigu u yimi calayhi salaatu wasalaam waxay ku tusinaysaa siday saxaabadu amarka rasuulka u ilaalinayeen ee u xurmaynayeen ee inay khilaafaan marnaba aynay isuu dayin isagoo khatar ka baqay haddana amarkii rasuulka maadaamuu xasuustay halkaa ha ka tegeen reebistuu nebigu ka reebay halkaa inuu ka tago ya ou yidhi halkaa sii joog ilaa aan ku imanayo ayuu isiri sideedii u dhowra u ilaali ya yacni saxaabada nebigu way itibaac badnaayeen siday nebiga u raacayaan ee ugu dayanayaan ee amarkiisa u fulinayaan ee wuxuu reebay uga dheeraanayaan aad iyo aad bay markaa u ahayd mid aad u dhammaystiran oo aad u xoog badan fa qultu waxaan idhi haddaan abudar ahay laqad samictu markuu nebigu ii yimi calayhi salaatu wasalaam baan waxaan ku idhi buu yidhi laqad samictu xaqiiqe waxaan maqlay allah baan ku dhaartay laqad samictu xaqiiqee waxaan maqlay sawtan cod baan maqlay codkaasoo takhawaftu minhu aan ka baqay bimacnaa adiga ayaan kaaga baqay inuu markaa dhib lagula doonay fadakartu lahu waan u sheegay faqaala wuxuu idhi nabigu calayhi asalaatu wasalaam wahal samictahu miyaad maqashay codkii miyaad maqashay qultu waxaan ihi nacam haa waan maqlay qaala wuxuu idhi nabigu calayhi asalaatu wasalaam daaka jibriilu kaasi waa jibriil ataanii xaal uu yimi oo faqaala uu yidhi man maata ku kastoo dhinta min ummatika oo ummaddaada ka mida laa yushriku billaahi shay-an xaalaan allah waxba ugu shariig yeelayn oo wuxuu la wadaajinayaa aynay jirin dakhala aljannata jannaduu gelaya saasuu jibriil igu yidhi ayaa nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam qultu waxaan idhi haddaan abudar ahay wa in zanaa wain in saraq oo hadduu sinaysto waxna xado miyuu jannada gelayaa qaala wuxuu idhi nabigu calayhi asalaatu wasalaam wain zanaa wain saraq hadduu xataa sinaysto waxna xado mar hadduu tawxiid ku dhintay oo shirki uu ka maran yahay janno waa gelayaa muttafaqun calayhi bukhaariiyo muslim baa isku waafaqay wa hada lafdulbukhaariyi kana waa lafdiga bukhaari mawdicu shaahidka xadiidka waxaa loo keenay sida nebigu calayhi salaatu wasalaam zaahidka uu ahaayo adduunyada uga saahiday yacnii zuhdiga adduunyada laga saahidaa midna waxaa la yidhi waa ikhtiyaari midna waa idiraari ka ikhtiyaarigii waa maxay ruuxoo hantidu soo gasho haddana zuhdiga inuu doorto oo zaahidnimada uu doorto xoolahana farraqo ya waa zuhdi ikhtiyaari ah nebiga zuhdiga ikhtiyaarigaa ku sugnaa sidaas aawoodee haddii maal wax weliba soo galaan inuu wax ka kaydsado ma doonayn buurta uxud in la ego dahabe haddii markaa aan haysan lahaa saddex maalmood inay la dhaafto ima farax geliseen ya oo xaal ka mida in markaa wakhti ka mida wakhtiyada inaan haysto ma jeclaysteen xaalan sidaa u farraqaya uun mooyaane marka laga reebo in aan u kaydsaday dayn inaan iskaga bixiyo waxaana la garanayaa khanaa'imta qaarkood wakhtiyada qaar waxaa soo galay nebiga calayhi salaatu wasalaam siday u badnaayeen ilaa uu ragga qaarkood boqol boqol geela siinayey isaguna aanu tulud kala hadhin boqolboqol geela ayuu marka waxaweeye ninin u dareerinayey awlaa hebel boqorsiiya kan kale boqorsiiya kan kale boqorsiiya kan kale boqorsiiya markaasaanu isagu tulud kala hadhayn neef geela aanu kala hadhayn aanu ka reebanayn marka zuhdiga nebigu ikhtiyaari bu aha dadka qaarkoodna zuhdigoodu waa idiraariyo dee maalkiibaa sooba gelayn ama wax fiican baa soo gelayn dabeedna isaguna qanaacu ku qabaa waxa yar ee soo gelaya maal badanoo soo galaana maba jiraba marka zuhdi idiraariyo mid ikhtiyaariyaa jira ka nebigu ikhtiyaari buu ahaa waxaa kaloo xadiiska ku sugan dadka adduunyada wax badani aakhiray wax yaraanayaan midun xoolaha markaa dee gees walba ka dhiibo farraqay mooyaane ya waxay dadka qaarkood is odhanayaan sadaqadda sida dadku dee u kala sadaqad badan yahay bay dee u kala fadli badan yihiin oo markuu dee xoogaa bixiyo ninkii ilaahay xoolo fara badan u dhiibay ay is odhanayaan dee fadligiisa markaa waxa lama gaadhayo laakiin acmaladu dee markaa suurada kuma kala fadli bataan iyo tirada waata nabiga calayhi salaatu wasalaam uu yidhi sabaqa dirhamun mi'ata alfi dirham hal dirham baa ka dheereeyey boqol kunoo dirham waxay ku xidhan tahay xaaladda qofku bixinayo ee baahidu dareemayo iisaarku samaynaayo iyo dhibta jirta mid baa laga yaabaa laba dirham inuu haysto markaasaa isagoo aada ugu baahan oo gaajo darani jirto oo dhibaato darani jirto ayaa laga yaabaa inuu quudhay dirhamka inuu bixiyo nisfa maalihii buu dee bixiyey xoolihiisii marka la kala baro barh buu bixiyey ya nin kalena xoolo fara badan baa ilaahay u dhiibay boqol kunoo dirham buu dhiibey isma tebayso nebigu wuxuu sheegay halkaa dirham wuxuu ka dheeraynayaa boqol kunoo dirham marka caddadka kuma kala fadli badnee waxyaalo kalea markaa fadligu u noqonaya waa sababta saxaabada nebiga sala allahu aleyh wasalam dee xagga camalka muuqaalka marka laga eego yacni ummadda in badani markaa ay kala mid noqonayso ayaa haddana waxa weeye iyagu sabqiga iyo horumarka iyo waxa qalbiga ku sugan ayay ummadda markaa kaga fadli bateen waladii nafsi biyadihi low anna axadakum anfaqa mila uxudin dahaban maa balaga mudda axadihim walaa nasiifa haddii midkiin baxsan lahaa baa nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam buurta uxud in la eegoo dahaba sadaqad u baxsan lahaa dhegley midkood baxsaday ama dhegley barhkeed oo saxaabadii hore qayb ka midii ay baxsatay ku gaari maayo buurta dhan ee dahabka buurta dhan ee dahabka ya haatee ay yidhaahdeen maa sabaqahum abuu bakrin salaatin walaa sawmin walaakin bishayin waqara fii qalbih abuu saxaabada kagama hormarin inuu ka salaad badnaayoo ka soom badnaa laakiin wax qalbiga ku sugan buu kaga hormaray sida kalena dee camalka daahirka waa fara badnaan lakiin waxaa laga tilmaamayaa muhimmadda weyni inay ahayd eh, bima fi lquluub waxa qalbiyada ku sugan xadiiska waxaa kale ku sugan bushaara ku suganoo ciddii ummatu muxamed ka mida oo tawxiid ku dhimataa inay janno gelayso walow zina iyo tuugaba ha la timaadee waxaana looga jeedaa jannada ama horbay ka geli ama dibbay ka gelaysa zinada iyo sariqadana loogama jeedo inuu ka toobad keena laga tilmaami maayo waa zine iyo sariqo aan laga toobadkeenin baa looga jeeda wa ilaa hadday ka toobad keeni lahaayeen ataa'ibu min addenbi kaman laa denba lah sidii mid aan la iman buu la mid noqon lahaa hadduu toobad saxiixa ka toobad keenay ee cid markaa la dhaadhacday dembigaas oo ku dhimataa loo jeedaa marka dee haddii la cafiyo mashii'ada ilaahay buu hoos yaallaaye wayakfiru maa duuna daalika liman yashaa hor buu jannada ka gelaya haddii aan la cafinoo lagu soo ciqaabana dee ma'aalka dambuu jannada ku dambaynayaa aakhiran buu gelayaa marka ima awalan wa ima aakhiran dakhala aljannata ima awalan wa ima aakhiran ama marka ugu horraysaba waa gelaya ama ma'aalka dambuu jannada ku dambaynaya muraadka looga jeeda waa saas xadiidka afar boqol iyo toddobaatan dabcadaha qaarkoodna waa afar boqol iyo siddeed iyo toddobaatan wa can abi hurayrata radia allahu canhu can rasuuli illahi sala allahu aleyh wasalam qaal low kaana lii mihlu uxudin dahaban nebigu wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam low kaana lii hadduu ii sugnaan lahaa mihlu uxudin buurta uxud oo kale dahaban ay min dahabin oo dahab ah mihlada ayaa la tamyiizaya oo la caddaynayaa waxa uu yahay hmm nooca uu yahay la caddaynaya la saranii waxay farax gelin lahayd allaa tamura inaynay isoo marin ba ay farax gelin lahayd calaya korkayga alaasu layaalin saddex habeen waxaan saddex habeen isoo mari lahayn wa cindii walxaal cindii agtayda uu ku sugan yahay minhu buurtaa uxud in laeg ama dahabkaas shayun wax kaga sugan yahay ilaa shay un arsuduhu ama ursiduhu shay aan u kaydiyey mooyaane marka laga reebo shay aan u kaydiyey lidaynin dayn aan u kaydiyey waana sii dayn aad ku bixisid iyada markaa inuu agtayda ku hadhan yahay oo agtayda ku sugan yahoo aan reebo waa jeclaysan lahaa si qaantaan isaga bixiyo muttafaqun calayhi waa laisku waafaqsan yahay xadiidkii hore ayuu waafaqsan yahay oo la macno yahay marka wuxuu ka keenay saxaabi kale ayuu ka soo wariyey marka waa xadiisun aakhar oo isla mawduucii ku saabsan xadiiska afar boqol iyo koob iyo toddobaatan dabcadaha qaarkoodna waa afar boqol iyo sagaal iyo toddobaatan ee abu hureyre waxay ka soo wariyeen bukhaari iyo muslim qaala inuu yidhi qaala rasuul ulahi sala allahu aleyh wasalam rasuulka ilaahay wuxuu yidhi unduruu ilaa man huwa asfala minkum unduruu eega oo u fiirsada ilaa man huwa asfala minkum kii isagu ahaaday kaa'inun asfala minkum mid idinka hooseeya meel idinka hooseysa mid ku sugan ahaaday asfala daraf weeyo asfala baa la odhanaya waa la kordhigaya hadduu idin godo marka asfalu qaarkood ay yidhaahdaan yacni markaa saxda unduruu eega ilaa man huwa kii isagu ahaaday asfala minkum ay kaa'inun asfala minkum meel idinka hoosaysa mid ku sugan ahaaday walaa tanduruu ha eegina ilaa man huwa mid isagu ahaaday fawqakum ay kaa'inun fawqakum xaggiinna sare mid ku sugan ahaaday kaas ha milicsaninoo ha eegina fa huwa ajdaru fa huwa inaad sidaa yeeshaan oo cidda idinka hoosaysa aa eegtaan oo ka idinka sarreeya ee idinka dheefta badan oo adduunyada idinka badsaday aydaan eegin ajdaru taasaa u xaqnimo badan oo u dhowaansha badan anlaa tasdaruu inaydaan xaqirinoo yasin nicmat allaahi calaykum nicmada allah korkiinna idinku nicmeeyey inaydaan xaqirinoo yasin taasaa u xaqnimo badan muttafaqun calayhi xadiiskan waa la isku waafaqsan yahy bukhaariiyo muslim baa isku waafaqay wa kana lafdu muslimin waa muslim lafdigiisii weeye wa fii riwaayati lbukhaariyi riwaayada bukhaari waxaa ku sugnayd idaa nadara axadukum midkiin hadduu eego ilaa man fudila calayhi mid laga fadilo oo isaga la sarraysiiyey calayhi isaga laga fadilay filmaali xagga xoolaha lagaga fadilay waalkhalqi iyo xagga abuurka lagaga fadilay falyandur ha eego ilaa man huwa asfala minhu mid isagu ahaaday kaa'inun asfala minhu meel isaga ka hoosaysa ka ku sugan yacni kaas ha eego nicmooyinka waxaa loo qaybiyaa nicmo diini ah iyo mid dunyawi ah baa loo qaybiyaa nicmada diiniga ah cidda kaa sarraysaa la eegaa ee kaa cibaadada badan ee kaa taqwada badan ee kaa xuska badan ee kaa sadaqada badan ee kaa qur'aan akhriska badan ee salaadda kaaga dadaalka badan si aad ula tartanto yacni hebel saasuu sameeya ka badi falyatanafas ilmutanaafisuun waayo tanafuskaa lay amray khayraadkiiyo wanaagga in lagu beretamo oo lagu tartamo ayaa layna amray marka wixii nicmo diini ah lama eego cidda kaa hoosaysa hebelba qur'aan badan ma akhriyo ha odhan hebelba sadaqad badan ma bixiyo ha odhan ya hebelba soom badan ma sameeyo ha odhan ama ma dikri badna yacanii qofka kaa hooseeya xagga nicmada diiniga lama eego wuu kula hadhayaa way in la baratamaa layna amra nicmada diini waa saas qofba qofku ka badsaday waa in la milicsadaa si loola tartamo si loo higsado si loo gaadho si looga badiyo nicmada adduunyada waxaa la eegaa nicmada adduunyada cidda kaa hoosaysaa la eegaa cidda kaa sarraysa lama eego faa'iidada ku jirtaana waxay tahay waa si aan nicmada ilaahay loo xaqirin xagga taranta ka kaa taranta badan ha eegine kaa taranta yar eeg kaan ubadba haysan eeg xagga caafimaadka kakaa caafimaadka liita eeg haddaad xanuunsanayso kakaa sii daran eeg haddaad lixaad la'dahay ka labada laxaad la' eeg haddaad laba laxaad la'dahay ka saddexda laxaad la' eeg haddaad bukaan socod tahay kaan markaa waxay dhaqaaqi karayne socon karayne istaagi karayne kaadida laga qaaday eeg ya haddii markaa qofku uu yahay markaa mid xataa aan socon karin oo dhulyeel ah kuwa ka sii liita waa inuu eegaa qaar baa miyirkiiba ka tegey garashadii ka tagtay waynu kuwa eegaa idhaha ilahay waa ii nicmeeye ilahay baan xusi karaa waan cibaadaysan karaa haddii xagga xoogga haddaa xagga caafimaadka xagga quruxda xagga taranta xagga magaca noocay doontaa noqoto waxaa waxallo wixii adduunye ku saabsan waxaa la eegaa cidda kaa liidata waayo cidda kaa sidata kaa nasiibka badan haddaad eegto adduunyada xaggeeda dee waxaad soranaysaa ilaahay nicmo kuma nicmayna hebel baa loo nicmiyey hebel baa ilahay wax u dhiibay maxaa qurux loo dhiibay maxaa caafimaad loo dhiibay maxaa xoog loo dhiibay maxaa karti loo dhiibay maxaa magac iyo maamuus la siiyey maxaa xoole la siiyey maxaa ubad la siiyey maxaa zawjo wanaagsan la siiyey ya maxuu reer wanaagsan ka dhashay yacni waxa weeye wax kastoo adduunyaa waxa la cidda kaa liidataa la egaa fa huwa ajdaru anlaa tasdaruu nicmat allahi calaykum kaasa waxay u xaq leedahay nicmada allah korkiina ku nicmaystay inaydaan yasino xaqirin waa garwaaqsataan markaa eegtaan cidda idinka liidata aa eegtaan xadiidka afar boqolyoabyotoddobaatan dabcadaha qaarkoodna waa afar boqolyosiddeetan wa canhu bukhaari wuxuu abu hureyre ka soo wariyey can inabiyi sala allahu aleyh wasalama qaal in nabigu yidhi tacisa cabdu diinaar tacisa waa halaagsamay cabdudinaari dinaarka kii uu addoonka ahaa wadirham iyo dirhamka kii uu addoonka ahaa waalqatiifati iyo marada faraqyada leh go'a faraqyada leh kii uu ahaa addoonka u ahaa alqatiifa waa hawbun lahu khamlun waa maro faraqya leh gooyaashan markaa faraqyada leh oo kale weyn waalkhamiisati iyo maryaha diilimaha leh kii addoonka u ahaa oo siduu addoon ugu noqonayaa nabiga fasiray calayhi salaatu wasalaam in uctiya radiya haddii la siiyo waa raalli noqonayaa wa in lam yucta haddaan la siinna lam yarda ma raalli noqonaya waa cadhoonaya rawaahulbukhaariyu bukhaari baa xadiiska soo wariyey yacnii raalli ahaanshiisiiyo cadhadiisu waxay ku xidhantahay adduunyadaa yar inuu helo dee waa khasla nifaaqiyata noocaasina oo wuxuu ka dhigan yahay adduunyadaa inuu addoonu yahay cadow ilaahay hadduu adduunyadiisiiyo waa ka raalli noqonaya mabsuud waa boqor waa nin raga hadduu cadowga ilaahay siiyo adduunyadii waa ammaanaya waa ka raalli noqonaya weli ilaahay hadduu u diido adduunyadiina oo uu siin waayana warkaasi midba ma aha waa gacanti go'day alla wuxuu bixinaya ma ammaantiisa iyo caydiisa iyo raalli ahaanshihiisa iyo waxaweeye cadhadiisuba waxay ku xidhan tahay adduunyadaas maalkaa yar bay ku xidhan tahay iyo waxaa yar bay ku xidhantahay wa minhum man yalmizuka fi asadaqaati fain ucطuu minha raduu wain lam yucطw minha ida hum yaskhatuun munaafiqiinta waxaa ka mida mid kugu dhaleecaynaya nebi maxamed baa lagu odhanaya ya mid sadaqaadka qaybintooda kugu dhaleecaynaya ka mida munaafiqiinta haddii la siiyo way raalli noqonayaan haddaan la siinna waaba yagii waa cadhoonaya nebi maxamed hadduu siin waayo calayhi salaatu wasalaam waa u cadhoonaya kaasi waa cabdu dinaar iyo cabdudirham marka khasla nifaaqiya ku suganoo waa min acmaali lmunaafiqiin taas marka in layska jiro oo aanu qofka raalli ahaanshihiisi iyo cadhadiisuba ku xidhnaan adduunye ma la siiyey mise lama siin ta noocaasi waa arrin aan fiicnayn weeye waa arrin xun weeye waa laynooga digaya loogama jeedo hadduu sidaas sameeyo wuxuu noqonayaa dee gaal buu noqonayaa muraadku maaha ee waxaa laga tilmaamayaa inuu markaa xun yaho aanu wanaagsanayn camal xun uu la baa laga tilmaamaya xadiidka afar boqoliyosddexiytoddobaatan dabcadaha qaarkoodna waa afar boqoliyokoobyosideetanwa canhu bukhaari wuxuu abu hureyre ka soo wariyey radia allahu canhu qaala inuu yidhi laqad ra'aytu sabciina min ahli sufa waxaan arkay buu yidhi abu hureyra odhanaya sabciina toddobaatan baan arkay min ahli sufati ahlu sufihi ka mida ahlu sufu waxay ahan waa niman fuqaraa oo muslimiintii fuqaradoodii ka mida waxay deganaan jireen masjidka daaraddiisa dambay deganaan jireen marka halkaasay iska seexan jireen joogi jireen halkaasana wax loogu keeni jiray markaasaa beeraha iyo dee markay goostaan markaysaa waxbay u keeni jireenoo markaysaa meeshiioo deedna wixii loo keenay meesha ku cuni jireen halkoodana ay ku cibaadaysan jireen jihaad hadduu yimaadana duullaankay raaci jireen cadad mucayan oo go'an may ahayn ee waxa weeye kii aan waxba haysanna dee ahlu sifahaasuu ka mid noqonayo kii wax xelaana waa ka baxayo dee magaaladu meel ka degayey ee weligoodba qaar ahlu sufa iska ahaa oo tiro go'an ah ya yacni ma ahayn kii wax helaa waa ka baxayey dee guri iyo meel buu degayey kii aan waxba helinna halkiisaas ayuu ku sugnaanayay laqad ra'aytu waxaan arkay buu yidhi haddaan ahay abu hurayre aan ahay sabciina min ahli sufati ahlu sufaha ka midaan saxaabadii fuqarada ahayd ee masaajidka xaggiisa dambe daaraddaa degganayd maa minhum rajulun calayhi ridaun toddobaatankaasoo maa minhum aanu ka mid ahayn rajulun nin aanu ka mid ahayn ninkaasoo calayhi ridaaun go uu korkiisa ku sugan yahay toddobaatanka mid golihii go' qaarka sare u saaro mid lahaa kuma jirin imma isaarun wa imma kisaa'un ama gunti keliyuu lahaa oo macduus guntanayo aw kisaa'un ama mala qura oo kale ayuu lahaa oo dee markaa waxa weeye qadrabadu ay ku xidheen maradaas kisaagaas fii acnaaqihim qoorta ay iskaga soo xidheen yani sidii qaarkii sare wax uga gaadhaan bay qoorta iskaga soo xidheen dabeedna sii daayeen waa hal mara qura midna waa midaan qoortaba gaadhaynoo dee gunti keliyuun iyadu aqbalays midna way ka yara ballaadhanto waa ka yara dheertay laakiin waa mara qura waa go' quroo kalaa laga yaabaa dee qoortu iskaga soo xidhay xagga hoosena waa sii daayeen fa minhaa waxaa ka mida kisaaga markaa caynkaasay qoorta iskaga soo xidheen maa yablugu nisfa saaqayn mid gaadhaaya kubka bartankiisa gaadhaya labada kub bartankooda mid gaadhaya ka mid a qoortii ma laskaga soo xidha halkaa la isu xidha ma la sii daayey labada kub bartankooday gaadhayaan wa minhaa waxaa ka mida maa yabluqu alkacbayn wax canqawyada gaadhayaa ka mida waa mara yaro dheer taas fa yajmacuhu biyadihi laakiin xagga ballaarhka waxba aad uma ballaarna fa waa ururinayaa biyadihi gacantiisuu ku ururinayaa maradaas karaahiyata an tura cawratuhu karaahiye uu karaahiyaysanaya daraaddeed in cawradiisa la arko maradi dee way kala furan tahay ya waa ka xagganna iskaga soo xidhay sidanna u sii daayey dee inay marka waxaweye sidaa kala noqoto cawradiisu muuqatuu ka taxadirayaayo gacmuhu ku ilaalinayaayo markiisa marka uu isku dhowaynayaa yani uu doonaya cawradii inuu ku ilaaliyo maradii inuu ururiyo si aan cawradu u muuqan rawaahu lbukhaariyu bukhaari ayaa soo wariyey dharka iyo waxyaalahaasi waa yaraayeen oo dee waxaweeye waxaa jiray yani markaa dhib badan oo lasoo maray baa jirtay dhib badan oo lasoo maray ayaa markaa jirtay marka sidaas aawadeed ayuu wuxuu tilmaamayaa ruux gunti iyo go'lihii toddobaatanka kuma jirin waa cajiib waa shay cajiib ah yacani wakhti fogbo taasi weeyaane waxay odayaashu ka sheekeeyeen markaisagaa ah inay dee xataa xaggeenna dharku inuu yaraan jiray waayadii hore yacani wakhti markaa hargalle xidhan jirayna ay jireen ya oday baan arkay isaga igu yidhi waxaan soo gaadhay markiisa markaa qof xidhan baabaan arkay oo anigu indhaha ka qaaday oday beri dhawo dintay baaba saa igu yidhi marka dhar iyo dhuu baa laodhan jiray dee dharkana waxa weeye markaa waxaa la helaa waa koobna yacni go' baa la heli jiray yacni waxa weye ninka laba go'ol yahi wuxuu ahaa dee nin rag ka tegay oo go'na guntada go'na qaarka sare saara ninka shaadlihina waa nin magaalo loo jirin buu ahaa sida la sheegay ya magaalo loo jiro ayuunbuu ahaa marka waxaa loo badnaa go' keliya oo markaysaga la guntado iyo feera qaawanaan yani qaabkaasaa loo badnaa baa marka yacni dhibaatadu waa iska badnaan jirtay marka wakhtigaasna baa hadda qiyaas iminka warshadaha dharku soo saarayaan bay saa noqotee yani meelaha qaarkood ay saa ahayd yani boqol sano ka hor ama wax lamida mid ah. waayahay waxaa laga qaadanayaa saxaabadu iyagoo iihaarkii iyo nafahooda inay ka doorbidaan waxay u baahan yihiin cid kale ay siiyaan ay badnayd oo yani ayaa haddana maca daalik yani markaa dharku saa u yaraa inagii soo aragnay xadiiskii tilmaamaya kafanta in kafan loo waayey yani muscab ibnu cumayr oo maradiisii lagu kanfay oo dabeedna qaybi muuqanaysay addimadiisii marka ay muuqanayen xadiidka afar boqol iyo afariyo toddobaatan dabcadaha qaarkoodna waa afar boqol iyo labiyo siddeetan wa muslim wuxuu ka soo wariyey abu hurayre qaala inuu yihi qaala rasuul lahi sala allahu aleyh wasalam rasuulka ilaahay wuxuu yidhi addunyaa sijnu lmu'min adduunyadu waa jeelka qofka muuminkaa bimacnaa jeeloo kalay uga dhigan tahay qofka muminkaa wa jannatu lkaafir iyo jannada gaalka waa beerta gaalada jannoo kalay uga dhigantahay gaalkana rawaahu muslim muslim baa saxiixiisa ku soo wariyey bimacnaa marka la eego adduunyadu qofka muuminka ah naciimka ilaahay aakhire ugu diyaariyey iyo jannaadka ugu diyaariyey marka la eego ruux markaa jannadii ka xidhan oo jeel kaga jiroo kaluu ka dhigan yihi waayo intuu adduunyada joogo dee jannadii aakhire heli maayo jannadii aakhiro dee dhimashada la dhinto ayaa markaa ka sokaysa ilaa la dhinto jannadii aakhire la gaari maayo marka kaannahu inuu nicmadii ka xidhan oo jeel kaga jiro qofka markaa gaalka ahina cadaabka aakhire u dambeeya iyo ciqaabta u dambaysa wuxuu ka dhigan yahay sidii adduunyada markuu joogo mid janno ku jiroo kale uu ka dhigan yahay marka loo eego ciqaabta aakhire ugu dambaysa yacni waxa weeye mid eh, janno ku jiroo kale u ka dhigan yahay hadduu xataa kadeed kasta iyo dhibaato kasta ku sugan tahay gaalkaas yacni janno inuu ku jiray uga dhigan tahay waayo cadaab baa u dambeeya qisay soo naqliyaan culammadu qisadaasi waxay tahay ibnu xajar alcasqalaani markii uu ahaa qaadiga qudaadda ugu sarreeya qudaadda muslimiinta qaadiga ugu korreeya markuu ahaa ayaa iyadoo la gelbinayo ou rakuub saaran yahay oo haybadda iyo shacniga ka muuqdaa ay cajiib tahay ayaa waxa u yimi nin gaala oo ahludemmihii ka mid ah gaaladii muslimiinta ku hoos noolayd ee gibirka laga qaadi jiray oo saliidda iibin jirayoo dee dhammad weyn oo saliiddii markaysa markaa ay ku qubqubatay oo markaysa markaa uskaga iyo waxa saaran markaa cajiib yihiin markaasuu deedna su'aal weydiiyey ibnu xajar wuxuu yidhi nebigiinnu sow ma odhan addunyaa sijnu lmu'mini wa jannatu alkaafir adduunyadu waa qofka muuminka ah jeelkiisa weeye qofka gaalkaana waa jannadiisa sow odhan markaasuu yidhi haa oo anigu jannadaa ku suganay maxay tahay adigu se jeelkaad ku jirtaa maxay tahay waxaasoo nicmaad haysatahay ya ibnu xajar markiibuu ka jawaabay wuxuu yidhi qofka muuminka ah naciimka aakhiro ugu dambeeya iyo jannada ugu dambaysa ee aakhiro markaa loogu diyaariyey marka loo eego naciim kaste haddii adduunyada lagu siiyo waxba kaga dhici mayso jannada waxay ka dhigan tahay kaannahu inuu jannadii ka xidhan yahay oo kaley ka dhigan tahay oo jeel ku jiro waayo adduunyadoo dhammi naciimka aakhiro iyo jannada aakhiro waxba kaga dhici maayaan xadiis muxuu sheegayey lamawdicu sawtin fi ljannati khayrun min addunya wamaa fiiha meel jeeda la dhigo jannada ka mid a ah, adduunyadii waxa ku suganba ka khayr badan qofka gaalkiina cadaabka aakhiro loogu diyaariyey marka loo eego hadduu rafaad kasta iyo dhibaato kasta iyo kadeed kasta iyo faqri kasta uu qabo markuu adduunyada joogo cadaabka aakhiro marka loo eego waxay noqonaysaa kaannahu inuu janno ku jiroo kalay noqonaysa ya ninkii waxa weye waa la yaabay waxaana la yidhaahdaa arrinkaas sababtiisa wuu ku islaamay baabi xadiidka afar boqoliyo shan iyo toddobaatan dabcadaha qaarkoodna waa afar boqoliyo saddexiyo siddeetan wa ibni cumara radia allahu canhuma qaala akhada rasuul ullahi sala allahu aleyh wasalam bimankibaya ibnu cumar wuxuu ihi wuxuu qabtay rasuulku sala allahu aleyh wasalam bimankibaya labadayda garab buu qabtay nusaqa qaarkoodna bimankibi bay qorayaan laakiin sida loo badiyaa waa bimankibaya bimankibi nusqada kale siday qoraysaana waa saas garabkayguu qabtay ama labadayda garab buu qabtay bimankibaya labadaba way sheegeen kollay shuraaxdu in loo dabdiyey laakiin tasniyaday u badiyeen fa qaala wuxuu uhi kun fi dunya kaannaka hariibun ku noqo fi dunyaa adduunyada gudaheeda kaannaka hariibun sidii mid hariiba oo adduunyada waageeni ku ah oo kale noqo aw caabiru sabiilin ama sidii mid waddo ka tallaabaya oo socdaal oo kale noqo caabirusabiil waa mid waddo goynayo waddo ka tallaabaya waxaa loo jeedaa kii musaafirka ahaa ee socdaalka ahaa ayaa laga tilmaamaya ninka socdaal ee markaysaa isagoo safara soo mara meel ama magaalo soo mara inuu magaalada xaaleeya oo is yidhahdaa markaysaa bal buqcadii wax ka baadhbaadho ya ama meeluu markaysaa ku yaro nastay miyuu is yidhahdaa wax ka dhiso sidaa aanu u danaynaynin yani oo kale adduunyada waa inaad ku noqotaabaa laga tilmaamaya waa un nooc tashbiiha wa kaana ibnu cumara radia allaahu canhuma yaquul wuxuu ahaa cabdulaahi bnu cumar allah ha ka raalli noqdee yaquulu mid yidhaahda ayuu ahaa idaa amsayta haddaad galabaysato falaa tantadir asabaax subaxnimada ha sugin masaaga waxaa loo isticmaalaa min azawaal ila nisfi leyl waxaa laga soo bilaabayaa yani markaa qoraxdu markay samada bartankeeda ka ilato wakhtiga duhurku soo galo ilaa habeenka kale barkiisa laga gaadhay idaa amsayta haddaad galabaysato ama habeensato falaa tantadir isabaax subaxnimada ha sugin yacnii ka soo qaad kaannahu inaad dhimanayso caawa wa idaa asbaxta haddaad eh, subaxaysatana falaa tantadir ilmasaa galabnimada ha sugin wa khud min sixatika wa khud qaado min sixatika caafimaadkaaga wax ka mida qaado limaradika xanuunkaaga u qaado oo wakhtigaad caafimaadka qabto ka faa'iidayso fursadoo camal wanaagsan la kaalay oo quwada iyo caafimaadka ka faa'iidayso wa min xayaatika noloshaadana ka sahay qaado limowtika geeridaada u sahay qaado rawahu lbukhaariyu bukhaari ayaa soo wariyey inta hore ayaa xadiiska marfuuca inta dambe markaysaga ibnu cumar ayaa odhanaya rawahu lbukhaariyu bukhaari baa soo wariyey qaaluu waxay yidhahdeen culammadu fii sharxi hada alxadiisi xadiiskan sharxiisa waxay ka yidhaahdeen macnaahu macnihiisu waxa weeye laa tarkan ila dunya adduunyada ha u ilanin walaa tattakhidha waanan dhulna ha ka dhigan wadan ha ka dhigan wadankii rasmigaha ha ka dhigan wadankii rasmigaha waa janno walaa tuxadit nafsaka naftaada ha ugu sheekaynin biduuli lbaqaa'i fiiha sugnaanshahaad ku sugnaanayso adduunyada dheeraanshahay dheer tahay naftaada ha ugu sheekaynayso o wakhti badan baad noolaan doontaa walaa bilictinaa'i biha iyo dadaalkaad ku dadaalayso yani markaa yadana marka waxa weeye yani markaa ha samaynin oo naftaada ha ugu sheekayn walaa tatacallaq minha ha kaga tacalluqin adduunyada ila bima yatacallaqu bihi alghariibu wuxuu marka waxa weeyaan eh, kaga tacalluqo kala xidhiidha mooyaane qofka alhariibka ahi fii hayri watanihi waddankiisii meelaan ahayn meeluu tambareeri ku yaho waddankiisii aan ahayn qof joogaa wuxuu marka waxawe kaga yaro tacalluqa mooyaane waa dhici kartaa guri inuu ka yaro kiraystiyo wax la mida yacni wax saasoo kale ka dhiganoo aanad isku ilaaweyn adduunyadii waa inay noqotaa la diidi maayo guri in la dhisto la diidi maayo laakiin waxaa laga tilmaamaya waddankii rasmigahaa ka dhigan inuu ha isku ilaawin taasaa laga tilmaamaya walaa tashtaqil minha kaga mashquulin adduunyada ilaa bima yashtaqilu bihi alghariibu qofka hariibkii wuxuu kaga mashquula mooyaane alladii kaasoo yuriidu dahaaba doonaaya inuu qabto aado ilaa ahlihi ehelkiisa intii ka aatay u aado wabilaahi tawfiiq macnaha xadiisku wuxuu dhacayaa adduunyada yani wadankii rasmigaa ah ka dhiganin ha isku ilaawina wayna ogaataan inay markaa tambareeri tahay adduunyadani oo laga guuraayo cayaamo eh, yaroo kooban iyo wakhti kooban inay tahay yani guriga rasmiga ahi waxa weeye waa aakhiro aakhiro guriga rasmiga weeye waa guriga abadiga ah yani kaas weeye saas aawadeed kaas sidii loogu tabcan lahaa oo loogu dadaali lahaa waa in markaa la badiyaa oo dadaalka adduunyada loo dadaalayo iyo dadaalka aakhiro gurigeeda loogu dadaalayo ka aakhiro loo dadaalaya waa in la farabadiyaa ka adduunyadu waa inuu yaraadaa marka loo eego ka aakhiro sida loogu dadaalayo saas aawadee cabdullaahi bnu cumar wuxuu odhan jiray yacni geeridu inay xaadir kugu too kugu imanayso yacni marka waxa weeyaan filo nolol badan iyo ha ku xisaabtamin wakhti badan inaad noolaatay haddaad habeensato ayso waagu waa kuu beriyayaa saasna waxaa ka imanaysaa yacni inuu mar walba ruuxu toobad keeno sida salafka qaarkood ay asbixuu taa'ibiin wa amsuu taa'ibiin yacnii subaxaysta idinkoo toobad keenaya galabaystana ama habeensadana idinkoo toobad keenaya bimacnaa habeenkiina toobad ku seexo subxiina toobad ku soo toos waayo ma ogid goorta markaa nafta lagaa qabanaya ma habeenkanbaa ma maalintanbaa ma xilli dambaa saas aawadeed yacni toobadda mar walba in lala yimaado weeye marka dadaalka waa in loo badiyaa aakhiro loo badiyaa iyo camalka aakhiro loo camal falayo halkaa inoogu joogo wallahu aclam subxaanaka allahuma wabixamdika ashhadu an laa ilaaha ila anta astaqfiruka atuub ilayk